بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد cashirkeennu wuxuu ka bilaabanayaa bogga koob iyo toddobaatanaad baan filayaa dabcadaydan oo kale haddaad haysatiin koob iyo toddobaatan layliska ugu horeeya namuudajka ka shaqaysan ayaynu ka bilaabaynaa qaale shaacir nin gabayaa isticaarooyinkii baynu ku soo dhex jirnay waxoogaa isticaarada waan dareemi karaynaa inay sucuubo leedahay iyo adayg kolley isticaarada oo kale waxaa jirta kitaab gaaru furfurta majaaska kitaab ka hadashaa jirto toddobiyo labaatanka calaaqaba ka hadasha toddobiyo labaatan qaybood buu majaasku ka kooban yahay majaasalmursal markuu yahay isticaaradana way jiraan kuwo ka hadla oo runtii la odhan karo aqoonta ay u leeyihiin kuwana uga dambeeyo marti u ah way jiraan laakiin waa rasaa'il yaryaroo iska kooban oo shan waraaqoodan ka badnayn khamiis iyo jumce iyo arbaca saddex cishay ku dhammaan karaanba saddex cisho ayay ku dhammaan karaanba waxaan dareemi karayaa risaaladaan idiin sheegaya waa samarqandiyada risaalada loo yidha loo yaqaano samarqandiya waa risaalada ugu fiican ee laga qoray wax isticaaro la yidhaah sideeda u dhigo aad istidhaa samarqandiyada ama u fahan aad maba dhici karta inaad tidhaa isticaar aygu adag macquulba maaha waxaan u malaynayaa waa saddex waraaqood ninka qoray wuxuu ku dhaqmay wa amaa binicmati rabbika faxadi markuu dhammaynayey ilaahay nicmadiisa ka warran buu ilahay kule ha qarinin ilaahay nimcadu ku siiyey wuxuu ku soo gebagebeeyey markuu eh, samarqandiyada dhammaynayey wamaa siwaahu tarshiix buu yidhi wamaa siwaahu tarshii tarshiixu waa cashirkeenan caab maantaan ka hadli doonno wamaa siwaahu tarshii tarshiixa waxaa loo yaqaanaa kabe shayga markaad asalkiisa hesho waxyaabaha kukaba ee wax kuu yar korkordhiya kolkuu wuxuu yidhi kitaabkaygu waa asal buu yidhi waa asal wamaa siwaahu tarshiix kitaab kaste oo balaaqo ah, oo dunida aad ku aragtaana kanunbuu yaro kabayaaye ha ka baqin buu ku inuu kan u dhigmi karo kolkaa waa tabtaa uu sheegay weeyi wa amaa binicmati rabbika faxadi iminka waxaa jira kutubta hadda la qoro madhab ay siiyaan isticaarado loo yaqaano madhabu samarqandi maad maqasheen madhabu samarqandi kutubtan iminka qoran way ku qoran tahay madhabu samarqandi waa madhab isagu iska leeyahay weeyaan isticaarooyinka toddoba madhab ku jira marka lasoo khulaaseeyo toddobada madhabee ku jira waxaa laga yaabaa inaynaan wax badan adan adugu arag oodan aad u sii fahmin gaar ahaan makniye markuu yahay si fiican buu laakiin ninkaasi uga hadlay waan idin xasuusinaya inaad risaaladaayar aad iska heshiin waa saddex waraaqood bay ka kooban tahay sagaaliyo sagaahankii baan anigu qaatay risaalada sagaaliyo sagaahankii markaan qaadanay hal cashir baan ka dhigtay oo hal saacada laakiin dee umaan baahnayn sharax in layga bixiyo inaan sanad u yeeshun baan doonayey waan dhigayey markaaba laakiin inaan sanad u yeeshaan doonayey risaalada inaan sanad u yeeshoon idhaahdo risaaladan sheekh hebel baan ka qaatay ilan cilmiga haddaad kelidaa gashoo tidha anaa isbaraya waxay ahayd man dakala waxdahu kharaja waxdahu bay mahmaahadii carbeed ahayd haddaad kelidaa adoo kelidaaya umbaad ka bixi waxba adoon ka faa'idaysan umbaad ka bixi sanadkuna waa waxyaabaha diinteennu ay kaga duwan tahay dee kale shay haddaad taqaan qur-aanka taqaan sanadkiisa waa inaad haysaa qur-aanka soo maaha away sheekhaagii sheekhaaga sheekhiisii me ummaddani waa ummad sanad weeyaan ummaddani ummad sanad weeyaan laakiin waxaad odhanaysuun halkaasaan ka qaatay iyo anaa isbaray sheekh isbaray wax soconaysa maaha anaa isbaray wax soconaysa maaha waa inuu shaygu sanad ad u leedahay ummadeenna waynu ogeyn intay sanadka u dadaali jirtay ama ay raadin jirtay ama xataa culuwu sanad aynu garanayno qiimuhu ka lahaan jiray caalam alislaami o dhan namuudaj qaala shaacir cadana dahru binaa bihi layta maa xalla binaa bihi cadana waxaana qaniinay addahru sanad baana qaniinay binaabihi micidiisa ayuu sanadku nagu qaniinay layta ma xalla alla waxaa nagu dhacay binaa anagu bihi may sanadka ku dhacaan wuxuu yidhi sanad baana qaniinaye waxa anaga nagu dhacay miyay sanadka ku dhacaan buu yidhi alla muu sanadka ku dhaco waxaa igu dhacay ninkan u fiirso wax jinaas la meesha waa ugu jiraa shadriga hore muxuu ku dhammaaday shadriga hore muxuu ku dhammaaday cadana dahruhaa binaabihi waa maxay binaabihi macnaheegu waa micidiisa shadriga dambana muxuu ku dhamaaday layta maa xalla binaa bal isku soo dhawow ur hadda bihdaa yarun xaggonaada u soo yaro dhawe war maxay noqotay layta maa xalla eh? binaa bihi mayna tii noqon eeg labadaa erey maxaa udhaxeeya binaabihi iyo binaabihi maxaa udhaxeeya waxba uma dhexeeya isbays yarbaa bihidaa yar ku jirta sacaynkaa maaha isku macno ma aha binaabihida waa kelmad wada socoto oo waa micida ta waa binaa bihi u fiirso binaa bihi binaa annaga waxaa nagu dhacay waa naadii damiirka ahayd bihi sanadka miyay ku dhacaan bihiguna waa damiir kale weeyaan kolka waxaa loo yaqaanaa jinaas taama baa loo yaqaanaayoo murakab ah waa waxyaabaha la qiimeeyuu ku jira kolkaa aljinaas attaam almurakab markaad ka hadlayso waa jinaas taama murakaba ah. waa kelmada oo intay isku macno isku qoraal tahay iyo isku dhawaaq laakiin kala macno ah sida yaxyaa oo kale wamaytuhu yaya liyaxya wa samaytuhu yaxyaa liyaxyaa maxaad yaxya ugu bixisay wa samaytuhu waxaan ku magacaabay yaxyaa baan ku magacaabay hee liyaxyaa si uu iigu noolaado waa ismi iyo ficil kolkaa halkani waa laba erey oo intay isku dhawaaq yihiin laakiin kala macnoa luqad kastaa way leedahay af soomaaligeenna waad ka soo helaysiin iminka haddaad af soomaaligeenna raadisiin waad ka soo helaysiin waxyaabaha kalaamka quruxda u kordhiya ayay ka mid tahay markau doonayo insaanku inuu hadlo waxyaabaha quruxda u kordhiyo wey waa labadii ereyoo isku dhawaaqa oo isku qoraal ah oo laakiin kala macnaa waxaan xasuustaa aad bay ugu badan tahay luqooyinka i wanted to watch your watch englishka haddaynu nidhaa ka warrama i wanted to watch your watch i wanted to watch waa maxay to watch waa eegid wey your watchna maxay noqonaysaa markaa waa saacadii kolkaa jinaaska waxaasaa loo yaqaanaa waxaa weeye labada erey ee intay dhawaaqa ka midaysan yihiin laakiin macnaha u kala duwan ee aman isku macno ahayn weeyaan waa binaabihii iyo binaabihi dhawaaqii waa isku mid laakiin macnihii isku mid maaha cadanaa waxaa na qaniinay adahru sanad baa na qaniinay binaabihi micidiisa ayuu nagu qaniinay laytamaa xalla alla waxa ku dhacay binaa annaga nagu dhacay bihi sanadka may ku dhacaan isticaara akhi halkaa ku jirta kitaabkeenna kaaga shaqeeyey waxay ku jirtaa cadana dahru kelmadda dahriya sanad baana qaniinay baa tidiye sanadkuma miciyuu leeyahay si uu sanadku kelmaddaa dahriya isticaara ku jirtaa isticaarada ku jirtaa kolley waa makniya waxa la shabahay dahriga laftiisa ayaa mushabbah ah waxaana lagu shabahay xayawaan muftarisa ayaa lagu shabahay bahal dad cuna waxba reebaynin baa lagu shabahay maxaa la xadfay markaa waxaa la xadfay alxayawaan almuftaris baa la xadfay xayawaankii dadcunka ahaabaa meesha laga saaray waa mushabahun bihigii maxaana qoran mushabihii dahriga ahaabaa qoran waxaynu qaadanaynaa markaa markaa aynu nidhi dahrigiibaa la sheegay oo mushabaha kol haddii mushabaha la sheego isticaaradu maxay noqon jirtay makniyay ahayd kol haddii mushabaha la sheego isticaaro makniyaa haddaba meesha ka soo baxday isticaara makniya ayaa meesha ka soo baxday waxaad ogaataa mushabahun bihiga xadfan ee xayawaanka ana calaamadihiisiibaa meesha lagu sheegayoo cadana waa khasaa'istiisii waxa wax qaniinaa waa xayawaan sanadkiibaa libaax laga dhigay wax cunayoo raamsanaya markaasaad odhanaysaa sanadkiibaana qaniinay sidii wuxuu libaax noqday dee wax qaniinaya qaniinyadanna waxaad uga jeedaa sanadka xaggiisa ama sanadka ay dhibaata kugu dhacdo ama mashkelada culusi ay kugu soo korodho ayaad odhanaysaa alla ilaahe sanad baa qaniinay caddanaa waxaana qaniinay addahru sanad baana qaniinay binaabihi micidiisii ayuu nagu qaniinay layta maa xalla alla waxaa binaa annaga nagu dhacay ama nagu soo degay bihi sanadka miyay ku soo degaan mayaa sanadka la qaniina buu ku yidhi wa qaala mutanabi wuxuu yidhi ninkii mutanabi lo odhan jirayna xamaltu ilayhi min lisaani xadiiqatan saqaha alxijaasaiya riyaadi saxaa'ibi xamaltu ilayhi waxaan u soo qaaday buuhi ninkanan ammaanayo min lisaani carabkayga waxaan uga soo qaaday xadiiqatan beeryar beer baan carabkayga uga soo qaaday buuhi beeryar baan carabkayga ka soo qaaday talow beertaa carabka laga soo qaadaya waa maxay isku day inaad ka fikirto beer baa halkan carabka laga soo saaraya ninkani waa nin gabayaa ah nin buu ammaanay waxaana la ogyahay adduunka meelaha ugu quruxda badani beeraha sida fiican looga shaqeeyo weeyaan kolka gabaygiisiibuu ka dhigayaa beer beerna wuxuu uga egaysiinayaa xagga quruxda iyo raaxada iyo mabsuudka qalbigu ku mabsuudayo ayuu ka beer buuba noqdayba xamaltu ilayhi ninka waxaan u soo xambaaray min lisaani xagga carabkaygana aan soo xambaaray xadiiqatan beer yar baan u soo xambaaray saqaahaa beertaa waxa waraabiyey alxija caqliga ayaa waraabiyey beer beer yaroo caqligu waraabiyo caqligu qurxiye war waraabintu beeraha qurux bay u kordhisaa beerta caadigaa ah marka roobku cirku waraabiyo qurux bay yeelataa laakiin gabaygaagana yaa waraabiya caqligaagaa waraabiya oo qurxiya markaad adigu caqliyan uga fikirto shayga eed u qaabayso wuxuu noqonaya wax aad iyo aad u qurux badan ayuu noqonaya aqaaha waxa waraabiyey alxija caqligii aadamaha ayaa waraabiyey sakya riyaadi beeraha waraabintooda asaxaa'ibu daruuruhu ay waraabinayeen oo kale sakya riyaadi saxaa'ibu siday daruuruhu u waraabiyaan beeraha oo kale ayaa loo waraabiyey buu ku yidhi ereyga ay isticaaradu ku jirtaa waa xadiiqatan waana isticaara makniya asliya isticaara makniya asliya wuxuu ku shabahay kelmadda xadiiqa ah wuxuu ku shabahay xadiiqada gabay buu ku shabahay cafwan waxay noqonaysaa isticaara tasriixiya mushabahu waxa weeyaan shicir gabaybaa mushabaha gabaygiisiibuu mushabah ka dhigay mushabahun bihigana xadiiqada iyo beerta ayuu ka dhigay wuxuu xadfay mushabihii gabayga ahaa ayuu xadfay wuxuuna sheegay mushabahunbihigii xadiiqada ahaa kol haddii mushabahunbihii la sheego muxuu noqonayay isticaaradaas maxay ahayd waa tasriixiya bay noqonaysaa waana asliya dee magacanay ku jirtaa waa jaamid kolka isticaara tasriixiya asliya ayaa halkan ku qoran xamaltu ilayhi waxaan u soo qaaday min lisaani carabka aan soo qaaday xadiiqatan beeryar oo saqaaha uu waraabiyey alxija caqligu uu waraabiyey saqya riyaadi beeruhu siday loo waraabiyo asaxaaib daruuruhuna ay u waraabiyaan kelmadda sakya riyaadi saxaa'ibu kelmaddaasi waxa weeye min idaafati lmasdari ilaa mafcuulihi e, mutamimun lifaacilihi wey aad iyo aad kelmadaasoo kale looma arki jirin afcarabiga aad bay naadir ugu tahay sakya riyaadi saxaa'ibu haddaadan odhan sakya riyaada saxaa'ibi haddaadan odhanin oo aynaan gebayga aawadiiba shaad u qaadanin oo mudaafkiiyo mudaafun ilahigii aynaan riyaadka soo kala dhexgelin wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi yukhaatib isagoo la hadlaya daa'iran shimbir isagoo la hadlaya shimbir yar buu la hadlay waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waryo shimbir maxaa lagala hadlayaa shimbirku maba noole maxaa lagala hadlayaa waxaa jira ardayow nimanka suugayahan horta ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta wuu la hadlaa adigu cirka maad la hadli kartaa dhulkana maad la hadli kartaa waa maya haddaad dhulka la hadasho ma dhul baa ku maqlay iyo cir ilaahay yaa samaau aqlici maaki eeg cirkiibuu ilaahay la hadlayaa subxaanahu wa tacaala dhulkuu ilaahay la hadlaya oo cirkuu la hadlaya wuxuu doonu ilahay la hadlay laakiin adiga waxaa lagaaga baahan yahay si kelmaddu ayna kaaga dayacmin dee wixii kuu jawaabaya la hadal dhagaxa ha la hadlin oo guryaha ha la hadlin laakiin nimanka suugaanyahankiihi waxay sameeyaan suugaanya udamaa ulcarab waxay sameeyaan kuwa soomaaliduna waa lamiduune waxay la hadlaan waxay doonaan dhirtay la sheekaysanayaanoo guryahay la sheekaysanayaanoo waxalla waxay doonaan shimbirahay la sheekaysanayaan hadday doonaan iminka shimbir buu ninkani doonayaa inuu la hadlo wuu ku yar ciil baxayaa qof hadlay waxoogaa wuu yaro nafisaa wuxuu doonayaa inuu ku nafisuunbuu doonayaa wax kale kama aha anta fii khadraaa daxikatin min bukaai alcaaridi lhatini wuxuu anta adigu shimbirow fii khadraa baad ku dhex sugan tahay meel green iyo cagaar ah ayaad ku dhex sugantahoo dooga ah. daaxikatin oo welibana qoslaysa ood moodo inay qoslayso maxay la qoslaysaa talow min bukaai lcaaridi daruurta oohinteeda alhatini joogtada ah beeruhu way qoslaanoo ubax yari markuu dusha kaga samaysmo ubaxaasina waxoogaa afka saa u yar kala qaado qof qoslaya ayuu ka dhigayaa ubaxan afka kala qaadaya talow muxuu ubaxan ilo qoslayaa dee daruurta oohinteeda buu ku leeyahay daruurta lafteediina oohin buu siiyeyoo daruurtu markay da'do biyahanuu ku leeyahy damina oohintuba biyuunbay ahayde waa daruur ooyeyso oo ubaxii ku qusliyo ama abeertii ku quslayso weeyi anta adigu shimbirow fii khadraa baad ku dhex sugan meel giriin ah beer daaxikatin isticaaradu ereyga daaxikatin abay ku sugan isticaarada halkaa ku jirtaana waa isticaaradii la odhan jiray isticaara tasriixiya tabiiya wey isticaara tasriixiya waxay u noqonaysaa dee waxaa sheegan mushabahun bihigii tabiciyana waxay u noqonaysaa kelmadda daaxikatan ah ayaa a ah oo ismi faacil ah daxika ayaa laga ishtiqaaqdoo daaxika baa layidhi kol isticaaradu ay mushtaq gashana tabiciyaynu isku ogeyn waxaa mushabaha buu ina leeyahay halkaa markaynu iminka eegno ubaxa ayaa mushabaha mushabahun bihiguna waxa weeye dixkiga iyo qosolka ayaa mushabahun bihiya ubixii mushabaha ahaabaa la xadfay dixkigii mushabahun bihiga ahaabaa la sheegay waxaa laga ishtiqaaqday dixkigii kelmad daaxik ah oo a ah mid qoslaya daaxik baa laga ishtiqaaqday daaxik daaxik markii laga ishtiqaaqday isticaaradii waxay kuu noqotay asliya waxay kuu noqotay tasriixiya tabiciya bay kuu noqotay bal hadda intaasi waa intaa ijaabadii weeyaanoo intaa isagaa kaaga shaqeeye soo rog bal hadda tamriinka koobaad layliska koobaad ee bogga labiyo toddobaatanaad ku yaalla soo rog bayin waxaad caddaysaa ardayow alisticaarata asliyata isticaarada asliga ah asxade wtabaciyata iyo tatabaciga fii maayaati waad yaro kala saari isku day inaad kala saarto isticaaradu inay asliyo tahay inay tabiiciyo tahay isku day qaola sariy rafa wuxuu ihi yasifu shicra gabaygiisii buu doonayaa inuu ka hadlo ninkani waa gabayaa laakiin gabaygiisuu doonayaa inuu ka hadlo idaa maa saafaxa alasmaaca yowman tabasamat damaa'iru wlquluub idaa maa saafaxa hadduu qacan qaado al alasmaaca dhagaha haduu qacan qaado yowman maalin haduu hadduu gabaygaygu dhegtaada salaamo tabasamad waxa dhoolla cadayni addamaa'iru damiirkaaga caqligaaga iyo walquluubu quluubta qalbigaadka qosli buu yidhi hadduu soo gaadho ardayo u fiirso idaa maa saafaxa haduu qacan qaado alasmaaca dhagaha yowman maalin uun tabasamad waxa dhoolla cadayni addamaa'iru damiirada ayaa dhoolocadayni iyo walquluub waa isku macno qalbiyadaad ka qoslaysiin buu yidhi haddaba isticaaradu waxay ku jirtaa kelmadda saafaxaa saafaxa salaanta qacanta laysku salaamo ayay ahaan jirtay lua alcarabiya waxaa iminka looga jeedaa wasala looga jeeda ilan gabaygu qacanuu kugu salaamo malehe gabaygu qacan miyuu leeyahay uu kugu salaamo male gabaygu qacanuu kugu salaamo kolkaa maxaynu odhanaynaa haddaba saafaxa waxaynu odhanaynaa wasala baa looga jeeda oo macnihiisi waa wasala hadduu soo gaadho weeyaan waa wasala kelmadda wasala'a ah, waxaynu odhanaynaa mushabbihii wuxuu noqday alwusuul mushabbahumbihigiina wuxuu noqday almusaafaxa wusuulkiibaa la xadfay oo musaafaxadiibaa la sheegay isticaaradaasi maxay noqotay haddaba marka wusuul la xadfay musaafaxa la sheego waa tasriixiyay noqotay isticaaradu waa isticaara tasriixiya haddaba musaafaxadii macnaheegu wusuulka ahaa ayaa laga ishtiqaaqday saafaxa oo macnaheegu wasalo uu yahay idaa maa saafaxa maxaad ku macnayn haddaba idaa maa saafaxa hadduu gaadho alsmaaca dhagaha hadduu gaadho yowman maalinun hadduu dhegta soo gaadho tabasamad waxa dhoolla cadayni addamaa'iru waalquluub isticaara waxaa ku jirta tasriixiya tabiciya wa qaala ibnu ruumi wuxuu ihi ninkii ibnu ruumi lo odhan jirayna beledun saxibtu bihi shabiibata waasiba walabistu thawba lahwi wahwa jadiidu beledun alla yidhah waa waa waa waa magaalo buu yidhi ama waa wadan buu yidhi beledun waa magaalo saxibtu bihi shabiibata wasiba walabistu thawba lahwi wahwa jadiidu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaailun mutafaailun mutafaaciluun saasuu noqonaya inta badan gabaygan waxyaabaha tilmaamaha waa lagu qaataa ama cayda ama ammaanta kolkaa beledkiisiibuu ku ammaanayaa markaasuu yidhi beledun waa magaala ama waa wadan saxibtu bihi aan kula saaxiibay ashabiibata caruurnimada wasiba iyo sabinimada walabistu aan ku xidhay thawba lahwi marada ciyaarta wahwa jadiid isagoo cusub ayaan ku soo xidhay buu yidhi aniga laftarkaygu baxrigan oo kale waan laamidan hargeysa kaga hadlay oo la yidhaahdo beledii ataaka min alilaahi anwaaruhu id kaana fiiki masaajidun tatasayanu intaan ku dhaliilay marka hore ayaan gabaygaa kaga noqday oon waxoogaa ku ammaanay markii dambe kol haddii magaalada masjidba ku yaalo oo maasha allah cibaadadii iyo nuurkii ay sidaa tahay alla ilaahay magaalada halkaa kaga hay baan isidhi hore aan waxoogaa yar dhaliil gabay hore oo la yidhaha taxayartu hargeysa mundu ataytuha famaa caalimun ilaa welinaasi yadlimu aan culimada kaga hadlayey oo waxoogaa ku yar dhaliilay ayaa jiray oon kaga noqday oon isidhi culimmadu waa meel lama taabtaanehe alla ilaahay kaga noqo waa noocan kale ayuu ahaa markaa beledun waa beled buu ku yidhi amaa magaalo saxibtu bihi aan la saaxiibay ashabiibata caruurnimada iyo wasibaa sabinimada ayaan kula saaxiibay walabistu waxaan xidhay thawba lahwi maradii caruurnimada ama maradii ciyaarta wahwa jadiid isagoo cusub haddaba u fiirsa ardayoo halkaa gabayga ah ku jira kolley isticaarooyin baa ku jira beledun saxibtu bihi shabiibata wasiba isticaaradu waxay kuugu jirtaa ashabiibata wasiba bay kuugu jirtaa ashabiibata wasiba la soco oo ma waxay kula tahay beledun saxibtu bihi shabiibata wasiba in caruurnimada la xidho ama sabinimada la xidho ma u malaynaysaa lama xidho waxaad ogaanaysaa waxa mushabihi ihi waa ashabiibata wasiba waxa mushabahun bihigii ihina waa sadiiq meesha ka maqan kol haddaba hadduu sadiiqii xadfan yahay oo ashabiibata wasibaana uu sheegayo mushabihii ihi isticaaradaa qiime waa asliyo xagga waa sax asliyo weeyaan oo tabiciye maaha laakiin waxaad ka warantaa ma makniya mise waa musaraxa an maxay noqotay hadda e waxa xadfan baan idin idhi eeg waxa xadfani waa mushabahun bihigiyo sadiiq ah weeyaan mushabahu waa ashabiibata wasiba baa mushabaha ka xadfanina waa asadiiq kol hadduu mushabahun bihi xadfan yahay maxaynu iska ogeyn an maxay noqon jirtay mushabahun bihiga haddii la jaro waa makniya weeyaan sax xaggana asliyay ka noqonaysaa maadaama magacii shabiibadiiyo sibaagii ay yihiin maxay laba magacoo jaamida ay yihiin ashabiiba waa shabaabnimada wadankan buu ku leeyahay waxaan kula soo saaxiibay shabaabnimadaydii asiba haddii saadka lahoos dhabo waa caruurnimada haddii saadka la kordhabo asaba la yidhaahna waa naacawda subaxeed bariga ka timaada ayaa loo yaqaanaa kolkaas sadiiqa xadfan khasaa'istiisii waa saaxiibtuda ilain cidda lala saaxiibaa waa sadiiqe saaxiibtoodaasa kolkaa qariinadii ama khasaa'istiisiiya walabistu waan xidhay awba lahwi lahwigii marada oo kale ahaa wahwa jadiid isagoo cusub halkaa awba lahwi tashbiih waxaa ku jira loo yaqaano kalujayni ilmaa isticaarana waa laga dhigi karaa ee la soco wa qaala waxaa kaluu yidhi xayadka cannaa shamaalu daafa daa'ifuhaa bijannati nafaxat rawxan warayxaanan habat suxayran fanaaja lghusnu saaxibahu siran biha watadaaca ayru iclaanan xayadka canaa waxaa naga kaa salaamay buu yidhi shamaalunaa cawda waqooyi ayaa ku salaantay taasoo daafa uu ku soo dul wareegay daa'ifuhaa kii ku soo dul wareegayey bijannatin beero beero ayuu soo dul maray nafaxad waxay ku soo afuuftay rawxan wa rayxaanan udgoon iyo naxariis ayaa laydhan lagu soo afuufay oo yaa ku soo afuufay beerihii baa kusoo afuufay xabad suxayran suxuurtii bay dhabatay fanaajaa waxaa wada sheekaystay alguslu laamihii ayaa saaxiibahu saaxiibadii la sheekaystay siran si hoose bihaa bisababiha iyada darteed watadaacaa waxaa isku baaqay adayru shimbirihiibaa iclaanan ogeysiis iskugu wada baaqay markaasay shimbirihii iswada ogeysiiyeen ninkan gabaygiisu waa wada isticaaro wuxuu ku yidhi warniyo waa lagu salaamay buu yidhi xagga salaamay salaanta yadii mayna ku soo gaadhin oo talo wax salaamaya waa maxay waxaa ku salaamay buu idhi ereyga shamaala waxa loo yaqaanaa asalkiisu waa waqooyiga waqooyi baa shamaal la yidhaahdaa loo yaqaanaa naacawda ka soo dhacdana shamaal baa ladhaha dabaysha xaggaa waqooyiga ka timaadana waa shamaal haddaad laakiin shiinka hoos dhowdo ood shimaal tidhaahdo qacantii bidix bay kaa noqonaysaa oo qacanta bidix shiinkuunbaa kasrisane wax kale kuma kala dunno shimaal shamaalka naacawda inta badan shamalna waa loo yaqaanaa oo af carabiga shamal bay ku timaadaa naacawdu shamaalna way ku timaadaa shamalna way ku timaadaa waxaa ka soo horjeeda koonfur koonfurta ma taqaaniin kumaa koonfuri magacaabaya maxaa la yidhaha horta koonfur ya bal ii sheega imaqashiya ya junuub maa tidhahdeen januub waa sax weeye junuub bay dad badani yidhaahdeen waa khalad junuub waxa wey waa dhinacyada waa jamcu jambin xataa idaa wajabat junuubuha kolkaa junuub waa dhinaca maaha koonfur maaha haddaad junuub tidhaahdo waa dhinacan oo la jamciyey weeyi laakiin jiimka godan uun kor dhow markaa doonayso koonfur inaad tidhaa januub baad odhanaysaa naacawda ka soo dhacdana isla januub baa la odhanaya markaa naacawda koonfureedna waa januubun wuxuu ku yidhi waa lagu salaamayo dhaacawda waqooyi ayaa ku salaantay dhaacawdaasi waxay soo dul dawaaftay buui beero yaryaroo jannaa ah, ayay soo dulmartay buui beeruhuna sidoodaba udgoon bay iska sitaan kolkaa naacawda waxa la soo ergisay buu ku yidhi ay beerihii ku soo afuufeen udgoonkoogii ay lahaayeen ee ubaxii iyo beerihii iyo wixii kolkaa naacaw yaroo udgoon ayaa xagga iyaga kaa salaantay buu waxay naacawdaasi soo dhacdaa suxuurtay soo dhacdaa suxayran suxuurta salaada subax in yarun ka hor ayay naacawdaa yari qaboobi soo dhacdaa mar alla markay naacawdu soo dhacdo laamaha yari maxay sameeyaan mayna laamaha yari in yaryaraa ciirciirin se horta ma ciirciiraan laamuhu kolkay laantii kolba dhinacay u yar ciirciirto laba laamihii yaryaraa ma ogtahay wuxuu ku leeyahay maxaad moodaysaa ma ciirciiraya waa sheeka buu ku leeyahay naacawdani siday uga farxisay laamaha iyo dhirta ayay dhirtu sheekaysanaysaa sanqar yar bay samaysaa laamuhu jiqiiq baad ka maqlaysaa soocaynkaa ma aha sanqadhan yaray samaynayaan maxaad moodaysaa waa gaagaabsi buu ku way sheekaysanayaanoo laan kastiba kale ayay hadal yar dhegta u saartay markaasay laamihii way farxeen qofkuna hadduu farxo dee wuu iska hadlaa adiga haddaad farxdo maxaad moodaysaa inaad waad hadlaysaa waad soconaysaa une shimbirihiina markaa way isku baaqeen shimbiraha laftoodii baa isku baaqay oo ogeysiisiyo iskugu baaqay wuxuu ku yidhi xayadka waxa ku salaamay canna xagga yaga waxa kaa salaamay shamaalun baa ku salaamay buu ku yidhi damaysha waqooyi oo daafa uu soo dul wareegay daa'ifuhaa kii dul wareegayey bijannatin beer ayuu soo dul wareegay beerta oo nafaxad ay ku soo afuuftay rawxan naxariis iyo wa udgoon naxariis iyo udgoon baa lagu soo dul afuufay buu ku habad waxay soo dhabatay naacawdani suxayran suxuurtii yarayd fanaajaa wuu la faqay alguslu laantu saaxiibahu saaxiibkeed bay la faqday siran si hoose ayay ula faqday bihaa naacawda darteed watadaacaa waxa isku baaqay addayru shimbirihiibaa isku baaqay iclaanan bayna iskugu baaqeen wada ogeysiisyo waxaynu u jeednaa shamaalun taama haysaa xayadka canaa shamaalun waa lagu salaamaydaa dabayshaasaa ku salaantay kelmaddaa shamaala ayay isticaara ku jirtaa isticaarada ku jirtaa waa isticaara asliya waa isticaara asliya makniya weeyaan ilan shamaal waxa weeye ismi jaamida asliyay noqoni mushabahna weeyaan shamaal mushabahun bihigiina waa shay xadfan oon meesha inoogu qornayn xayadkana waa qof faraxsantee xayadkana waa lawaasimteediibay noqonaysaa isticaaro kalea ku jirta isla beydkaasuun waxayna kaga jirtaa habad suxayran fanaaja alhusnu alghusnu alxusn waa isticaaro makniye ah oo asliye ah iyaduna isticaaro kalea ku jirta oo tadaacaa bay kaga jirtaa tadaacaa taasaa tabeeciyeah laakiin maadaamay ficil gashay ficilku waa mushtaqilayne tadaaca isticaaradaasaa tabeeciye la odhanayaa wa qaala buxturi wuxuu ihi ninkii buxturi la odhan jiray fii wasfi jayshin ciidan isagoo tilmaamaya waida silaaxu adaaa fiihi ra'a lcida barran taallaqa fiihi baxru xadiidi waida silaaxu hubku buu ku leeyahay adaaa fiihi hadduu ka dhex iftiimo ra'a alcidaa cadowga ayuu arkayaa baran isagoo moodo dhul berriya oo ta'allaqa fiihi uu ka dhex ifayo baxru xadiidin bad yaroo gebigeeduba seefuun ka samaysan bad yaroo gebigeeduba seefa ka dhex samaysan hadduu ciidankeennan hubkiisu iftiimo buu ku yidhi hubkiisu hadduu iftiimo oo waciyo bigta badiyo cadowgii wuxuu kuu tusayaa inaad tihiin berri yar meel yaroo berriya buu ku leeyahay berri oo ay ku taalla bad yaroo gebigeeguba seefa bad yaroo gebigeeguba wada seefa ka warran dee seefihii ma taagneen way shaqaynayaan seefahaa shaqaynayaana waa seefahaa socda ee wax jaraya ee wax goynaya weeyi kolkaas heefaha wax goynayaa gebigooduba bad bay noqonayaan marka waa bad dee kacsan weeyaan oo berri haddana ku taalla baddaasina waxay ka samaysan tahay hubun seef iyo waran bay ka samaysan tahay waida silaaxu hubku adaaa fiihi markuu ka dhex ra'a alcidaa cadowgu wuxuu isha ku dhufanayaa ama uu arkayaa beran berri buu arkayaa halkaa bada hoos dhabay beran berri buu arkayaa beran badaanba idiin kordhamay culimo waida silaaxu hubku adaa markuu iftiimo fiihi ciidanka dhexdiisa uu ka iftiimo ra'aa wuxuu arkayaa alcidaa cadowgii beran berri buu arkayaa ta'allaqa fiihi uu ka dhex baxayo baxru xadiid bad yaroo gebigeeduba hub ka samaysan ayaa meesha ka dhex baxaya isticaaradu waxay ku jirtaa adaa bay ku jirtaa adaa isticaarada adaa gashay waa maay maxay noqotay adaa isticaarada ku jirtaa tabiciye iyo asliya bal kala doorta culimo ilan layliskeena waxa la yidhi waxaad kala saartaa asliye tabiciye waa tabiciya maxaad ku garateen inay tabiciye tahay dee ficilba ma gasho isticaarada hadday ficilma gasho miyaad u baahan tahay in lagaaga warramo wa qaala bnu nubat asacdi wuxuu hi fii wasfi muhrin aara darmaan yar oo wejiga biriir cad ku leh darmaanta waxaa loo yaqaanaa faraska dhashiisa darmaan baa la yidhaha bartaa wejiga ayay ku leedahay maxay biriir yar oo cad ayay ku leedahay bartaa wejiga iftiin yaroo cad baa halkaa wejiga kaga yaal kolkaa darmaantaa yaree wejiga uu iftiimayo amase u dhalaalayo ayuu doonayaa inuu ka hadlo dee farduuba wejiga barbay ku leeyihiin sida aad garanayso waadhama ystamidu leylu minhu wa talucu bayna caynayhi uraya waadhama alla badana mid madoobi waa faras madow ystamidu leylu habeenka ayaa ka koror dalbaya minhu xaggiisa madowga habeenkaale arbal madowgii kordhi habeenkiibaa baryaya oo habeenku madowga xagu ka qaadanaya darmaanta yaree madow buu madowga ka qaadanaya buu ku leeyahay waadhama alla badana mid madow waa darmaan yastamidu uu koror ka codsanayo alleylu habeenku minhu xaggiisa oo watadlucu ay ka soo baxayso bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdoodana araya xidigihii ururka la odhan jiray ururkiibaa bartaa indhihiisa dhexdoodana kasoo baxaya xidiga yaryar baa ka soo baxaya oo bartii waxaynu u jeednaa culimo kelmadda alleylu a isticaara ku jirta isticaaradaasi waa asliya maadaama alleylu jaami tahay ila waxa mushabihii waa alleyl mushabahumiyga uu ku shabahayaana waa bixayin yadlubu lmadad muxuu ku shabahayaa bixayin yadlub lmadad mid nool oo waxii kordhi kule ayuu ku shabahayaa kolkaa xayun yadlubu lmadad buu iska xadfay xayun yadlubu lmadad uu iska xadfay markaasuu leylkii keliyahaa sheegay xayun yadlubu lmadadna khasaa'istiisiibuu meesha keenayoo maxay ah yastamidu isticaaradii waxay noqotay waa makniye welibana asliye ah wa adhama alla mid madoobi badanaa oo ystamidu koror uu ka dalbayo alleylu habeenku minhu xaggiisa wa tadlucu waxay ka soo boodaysaa ama ay kasoo soo baxaysaa bayna caynayhi labadiisa indhood dhexdoodana ahuraya xidigaha hurayaha la yidhaah hurayu waa ururka carabtaa ku maahmaahdaa ayna huraya min athara bay yidhaahdeen marka laysbarbar dhigo nin qaaliya iyo nin liita ayay yidhaahdeen ayna huraya min athara xidigaha iyo ciidda maxaa isku keenay midina waa xidig midina waa caro waxaan ujeednaa iska soo dhaaf wa qaala tihaami wuxuu idhi ibni inan uu dhalay ayaa geeriyooday allaha u gabaygan uu tiriyey markaa wiilkiisu markii uu geeriyooday wuxuu yidhi yaa kwkaban ma kaana aqsara cumrahu wakadaaka cumru kawaakib اlasxaari yaa kowkaban xidigow buu yidhi maa aqsara cumrahu alla cumri gaabnaa wakadaaka saasoo kalun weeyaan cumru kawaakib اlasxaar suxuuraha xidigaha soo baxa oo dhaniba waa saasoo hadduu suxuurba xidigu soo baxo dee markaaba maxaa ka dambeeya suxuurba hadduu soo baxo he waagiiyo beryunbaa ka dambeeya waa xidig xidig suxuur soo baxay baanu haystaa buu yidhi inuu ahaa yaa kawkaban xidigow buu yidhi maa aqsara cumra alla cumri gaabnaa wakadaaka cumruka waakibi lasxaari xidigaha suxuurta soo baxaaba waa saasoo kalun maa aqsara cumra kaana ayaan ka tegayaa hamoodina inaan kama uga tegayo waa ogaan kaanadu af carabiga waa saddex qaybood waa tii loodhan jiray zaaidada waxaana lagu ziyaadiyaa maada tacajubiyada ah iyo ficlu tacajubka barhtankooga lagu ziyaadiyaa kolka kaanadaasi halkaa zaaid bay ku tahay lama qaadan karo yaa kowkaban xidigow maa aqsara cumra alla cumri gaabnaa ah. wakadaaka saasoo kalun weeyaan cumru kawaakib ilasxaar suxuuraha xidigaha soo baxaa waa sidaasoo kaluun yaa kowkaban ereyga kowkabana ka waran markaa isticaana ku jirta kowkaban mushabihi waxa weeye alibnu inanka yarbaa mushabaha mushabahun bihigiina waa alkowkab kan sheegan kol haddaba culima haddii mushabihii uu maqan yaho ibnigii uu maqan yahay isticaarada halkaa ku jirtaa waa maxay asliya er, er, makniya iyo tasriixiya waa midkee waa tasriixiya waa sax haddaba kowkabkani majaamid baa mise waa mushtaq kol hadduu jaamid yahayna isticaarada ku jirtaa waa maxay asliya isticaara asliya tasriixiya wa qaala shariifu fi shayb shariifu rido oo cirada ka hadlaya ayaan arkaynaa halkana gabaygiisan waa ashariif oo maxay ka hadlayaa ashayb buu ka hadlayaa shariifku balaynu eegna hadda shariifku siduu shaybka uga hadlo dawun tashaashaca fi sawaadi dawaa'ibi laa astadiiu bihi walaa astasbixu bictu shabaaba bihi calaa miqatin lahu bayca alcaliimi biannahu laa yarbaxu wuxuu ku leeyahay ninkani wuu cabanayaa timihiisii madoobaay oo cadaaday unbu arkay timihii madoobaa oo cadaaday unbu arkay ila waa digihiiye wajaakum nadiirtii ilaahay sheegay weeyaan miyuuna idin imankii idin digayey waa digihii timihii madoobaa markay caddaadaan kii kuu digayay waa kuu yimid cumri kuuma dhin kuuma dhigma daw-un buu iyo iftiin daw iftiin baa tashacshaca ka dhul dhaqdhaqaaqay buu ku ama ka soo baxay fii sawaadi dawaa'ibi waraa way halabtaydii buu yidhi halabtaydii sawda isku bedeshay uun maxay iftiin halabtii madoobayd unbaa iftiintay buu markaa dawun iftiin ayaa tashaacaca ka soo baxay fii sawaadi dawaa'ibii halabtaydii madoobayd laa astadii'u bihi waxba ma ilaysanayo ma iftiinsanayo oo iftiin iima kordhinayo walaa astasbixu wuxuu ku leeyahay faynuusna kama dhiganayo kolkaa kelimatu tashacshaca waxay ku timaadaa dhowr macno soo bixida dayaxa waa loo yaqaanaa dayaxu uu soo baxayo waxaa kaloo loo yaqaanaa faafida iftiinku uu faafayo iminka buu uga jeedaa soo bixintana waad ku macnayn kartaa dawun iftiin baa tashacshaca ku faafay fii sawaadi dawaa'ibii halabtaydii madoobayd laa astadiiu bihi ma iftiinsado oo ilayn iftiinku aduu wax kuu taraayo waxma iima taro walaa astasbixu faynuus iyo misbaax toona kama dhigto misbaaxna kama dhigto oo iftiinan waxba ii qabanaynin ayaa madaxa iga dul saaran buu yidhi iftiinan waxba ii qabanaynin ducfi uun ii soo kordhiyey ayaa madaxa iga dul saaran bictu dhiyahu waxaan iibiyey ashabaaba dhallinyarnimadii bihi iftiinkaasaan soo siistay buu yidhi anuu dhallinyarnimadii waan iibiyeyoo iftiinkaa yar baan soo siistay buu yidhi calaa miqatin lahu anigoo aad u calaa miqatin lahu dhallinyarnimada anigoo jecel ayaan iibiyey oon ciradaa soo siistay buu ku yidhi iibkaygaas maxaa lagu tilmaami karaa waa bayca alcaliim nin cilmi lihi siduu u iibiyo shayga muxuu u leeyahay biannahu laa yarbax inuuna macaashaynin war miyayna dhicin mararka qaar meheeraduhu inay xaraash sameeyaan miyay isleeyihiin waad faa'iidaysiin war dhallinyarnimadii baan iibiyey buu yidhi waxaanan u iibiyey nin aqoon u leh inuu khasaarayo siduu u iibiyo shaygiisa oo kale waan garanayaa inay khasaare igu tahay haddana waan iibiyey buu kuleeyaho kolley iyo kolley khasaare iisoo kordhay uun iga dhe dawun iftiinbaa tashacshaca ku faafay fii sawaadi dawaa'ibii halabtaydii madoobayd laa astadii'u bihi ma iftiinsado walaa astasbixu misbaaxna kama dhigto bictu waan iibiyey ashabaaba dhallinyarnimada bihi cirada ayaan ku iibsaday calaa biqatin calaadaasi waa bimacnaa maca calaa biqatin ay maca biqatin lahu anigoo aad u jecel bayca alcaliim qof cilmi lihi siduu u iibiyo maxay u cilmi leh biannahu laa yarbax inuuna marnaba macaashin buu u cilmi leeyahay isticaara akhi ku jirta adaan kuu dhaafay kitaabkuna uu kaaga shaqaynayaae isticaarada ku jirta adigu bal isku soo day wa qaala buxturi wuxuu ihi ninkii buxturi la odhan jiray fii wasfi qasrin isagoo dabaq inuu ka inuu ka tilmaamo ama uu ammaano doonaya ayuu kan tiriyey mala'aan jawaanibuhu lfadaa'a wacaanaqad shurufaatuhu qidaca ansixaabi lmumdiri mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaacilun mutafaaciluun mutafaaciluun inta badan waxa kan lagu cayday carabtu isticmaali jirtay aad iyo aad marka la qiimeeyo laakiin waxyaabo badanna waa loo isticmaalaayoo kale gabayga noocan laxankan bale haddaad aragto waxbay ku caayi jireen inta badan mala'ad wuxuu buuxiyey jawaanibuhu dhinacyadiisu alfadaaa hawadii bannaanayd dabaqani dhinacyadiisii sawta hawadii bannaanaydba ay qabsatay wa caanaqad waxay qooroqooraysatay shurufaatuhu meelihiisa ugu dheeri qiaca saxaab daruuraha qaybahoogii almumdiri da'ayey oo dabaqu sawka daruuraha salaamaya buu yidhi daruurihiibuu salaamayaaye daruurtu markay da'aysay mumdir tahay waxoogaa way soo dhowdahay socankaa ma aha dabaqana u dheeraaday dheeraaday oo daruurtii da'aysay baa la moodaa inuu dhex galay de wax kale uma arkee bu waa dabaq daruur salaamayo niga dheh kolkaa waa isticaara ku jirta halkan isticaara ayaa ku jirtaa mala'ad way buuxisay jawaanibuhu dhinacyadiisii alfadaa'a hawada bannaan wa caanaqad waxay qooroqooraysatay shurufaatuhu meelihiisii dheeraana qidaca saxaab daruuraha qaybahoogii almumdiri da'ayay waxaad adabaaq eegtaa wa caanaqad marka lagu leeyahay dabaqiibaa qooroqooraystay mucaanaqadu waxa weeye labada qof markay qoorta iska dhunkanayaan ama dhabanka iska dhunkanayaan ee labada qoorood ay isdhaafaan ayaa la yidhaahdaa caanaqa ama mucaanaqa loo yaqaanaa kolka waxaad u eegtaa dabaqu ma daruur bay caadi labadooda qoorood isku dhaafayaan mise way isgaadhayaan mucaanaqadan isticaara ku jirto oo wusuul baa looga jeedaaye isticaaro ficil gashay weeyaan maxaa lagu magacaabi jira hadday ficilba gasho ilan caanaqa waa ficile ar maxay ahayd maxaad tidhahdeen culimo tabiciya shukran wa qaala fii wasfi rawda beer yar buu doonayaa inuu ka hadlo wuxuu idhi beerta yar markuu ka hadlayeyna yudaaxikuha duxaa dawran wa dawran calayha algayfu yansajimu insijaaman yudaaxikuha duxaa dawran wa dawran calayha algayfu yansajimu insijaaman yudaaxikuhaa waxaa la qosla adduxaa barqinka ayaa la qosla dawran mar beerta iyo barqinka ayaa maalmaha qaar wada qosla buu yidhi waxaan arkaa uun beerta iyo barinkiiyo wada qoslaya un baan arkaa buu yidhi wa dawran mar kalena calayhaa dusheeda alkaytu roobkii ayaa yansajimu ku hoora insijaaman hoorid marna barqinkay wada qoslaan marna daruuraha ku hoora buu yidhi markaa kuhoora kolka waxa weeye hooridan uuga jeedaa daruuraha ku daa markuu ku leeyahay shayga markaad aad u qosasho ama aad u faraxdo mararka qaar mayna ilma kaa soo daadan horta ilma ma kaa soo daadataa qosol aawadii war daruurahan ku da'ayaa mada way ku dul ilmaynayaanun baan u arkaa buu ku leeyahay kolkaa beertaa ciddii aragtaaba waa inay qosashaa ama ha ilmaysa ama ayayna ilmaynin kolkaa roobkan ku da'ayba beertu la yaahbayuu ku dul ilmeeyey buu ku leeyahay habkaasuu dhigaya hadalkiisa xusnu tacliil baa kolley balaaqada loo yaqaanaayo baab gaaray noogu iman doontaayo xagga dambe ah baabab xagga dambe aynu ku keeni doonaa xusnu tacliil yudaaxikuhaa waxa la qosla aduxaa barqinka ayaa la qosla dawran mar wa dawran mar kalena calayhaa dusheeda alkaysu roobka ayaa yansajimu ku hoora insijaaman hoorid buu ku hoora ama ku dulda-aaba kelmadda yudaaxikuhaa isticaara ku jirta oo weli barqin qoslaya ma inaan arag laakiin barqinka iyo qosalka wuxuu isku siiyey qosalka qofku markuu qoslayo muuna iska iftiimin waa farxad iftiin weyni uu ku jiro socaynkaa ma aha kolkaa qosalkana qofkiibaa afka kala qaadaya xaaji kolkaa barqinku maadaamuu yahay maalinta wakhtiyada ugu iftiinka badan ama cadeeduba ay ugu kulushahay iftiinka iminka looga jeedaa shamsu shabaab baa lo jiray waa halkay ka jireen shamsu shabaab shuyuukhu nisaa shurbu lmakhiid yaqtulna rijaal waxay dhahdeen cadeedda barinka iyo ciirtoo la iyo islaankaa weyni intaba way ku dilayaan bay yidhaahdeen kolkaa adigu kolay qaacidada wax saxa iyo waxaan sax ahaynba way iskugu jirtaa shamsu shabaab aad bay uga digaan shurbulmakhiidka laftiisa ciirta hadda ma aha gadhoodhka waa la ogiyoo faa'iidu le ciirta waxay dhahdeen dhulkaba haddii lagu daadiyo dhulkuba ma liqo ma ogtahay caana haddaad dhulka ku daadisa caanaha dhulku wuu liqaa laakiin ciir bay weliba ku daadiseen dhulka dhulku ma liqo har miskiinsana dhulku ma liqo hama ogin inuu dhulku liqayo kolkaa la soco hadda waxaynu maraynaa maxay kolkaa shamsu shabaab barqinku waa marka iftiinku uu awoodda ugu badan leeyahay kolkaa iftiinkaa badan ee barqinka jira ayuu ku leeyahay beertuu ku qoslayaa yudaaxikuhaa waxaa la qoslaa aduxaa barqinka ayaa la qoslaa dawran mar wa dawran mar labaadna calayhaa dusheeda alkaysu roobka ayaa yansajimu ku hooraa insijaaman hoorid marna roobkaa ku hooraba yudaaxikuhaa isticaara ku jirta ficilna way gashay isticaaradaasi maxay noqonaysaa tabiciya asliya waa midkee waa tabiciya maxaad ku garateen inay tabiciyo tahay waa likwniha fi lficli ila ficilb haddii ficilba ay isticaara gasho maxayna isku ogeyn waa tabiciya inay noqotaa wa qaala fi shaybis ninkii horubaa ciro ka hadlayo wuxuu yidhi walimatin kuntu eh, mashquufa bijiddatiha famaa cafa shaybu lii canha walaa safaxa wuxuu yidhi ولمة كنت مشغوفا بجدتها فما عفا شيب لي عنها ولا صفحا مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعل ولمة ألفoodi badnaa buu yihi lma badna walimatin alla foodi badanaa limada waxaa loo yaqaanaa dhafoorka dhafoorka cafwan fooda maaha walimatin alla dhafoor badanaa lima waxaa loo yaqaanaa timaha dhegta agtooda ka soo baxa halkaa timaha ku yaallaa lima la yidhaahdaa lima waa halkaa timaha ku yaalla dhafoorka guudna food baa la yidhaahdaa dhafoorka guud maxaa la yidhahdaa af carabiga food baa la yidhaahdaa oo intaasoo dhan bay food yidhaahdeen carabtu inta hadda fooda af soomaali maaha foodu ereygan foodihi soomaalina wuu noqonayaa carabina wuu noqonayaa waan idiin soo sheegan maalin dhaweyn food ereyga food markaan idhaa waana carabi waana soomaali kolkaa carabtu food halkay odhanayaan eeg halkaasay food odhanayaan soomaaliduna halkay food odhanayaan halkaasay odhanayaanoo waa waa waa naasiya carabiga halka naasiya la yidhaha markaa kolkaa food waa intaa ereyo badan beri wax ka qoray soomaaligaiyo carabigu intay ka kulmaan iyo intay ku kala duwan yihiin waxaa jira waxaynu dhawaaqa iyo macnahaba isku si u dhaqaan iyo wax dhawaaqa un aynu ka midowno dhawaaqa uun aynu ka midowno laakiin macnuhu inoo kala duwan yahay aad buu badan yahay iminka qaalin oo kale qaalin waana af soomaali waana af carabi dee qaalin carabtu qaalin way isticmaashaa huwa qaalin baa lagu odhanaya huwa qaalin kolkaa qaalin inagu soomaalihan maxaynu naqaanaa neefka awrka geela asaw maaha welibana awrka yar baynu baazilka carabtu tidaasaw baazil bail bay tidhaa qaalinka saw qaalin maaha saw neefka geela maaha ee yar okay inaga carabtu qaalin waxay u yaqaaniin ninka cadhaysan maa wadacaka rabuka wamaa qalaa qalaadaa ismigeega faacil maxaad odhan ka cadhaysan maxaad odhan qaalin waa qof cadhaysan baa qaalin lagu odhanaya markaa inii licamalikum min alqaalin waa qaalinkiioo la jamciyey uun qaalin jamac markaad ka dhigto sac saw inagu neef xoolaa uma naqaan sac haddaad aragto sac carabtu amar bay u taqaanaan qofka dulaad yeele marka laleeyahay baa sa l waa wasiic amirkeegaa saacad odhanaysaa saac ji maxaad odhan ji ama juudha ama jidhaho ariga markaad eryaysa ji ma tidhahdin jaaa amarkeega ma garan jaaa u yimid bal hadda kaali dheh waa ji weeyaan ji waa amarkii il ma garanaysaa il il maxay kula tahay saw isha yare wax ku aragna maaha af carabiga waa magangal waa ala suuratlkaafi ma garanaysid mau ilkii ku qornaa waa ala wuu magan galay magangal qofka markaad leedahay amarkiisu waa maxay il ul ma garanaysaa ul ul waa maxay ul usha wax lala dhaco soo maaha carabiga waa soo noqo aalaya uli ul ul waa soo noqo qofka soo noqo markaad leedahay baad ul odhanaysaa ul ilaya ii kaalay ii soo noqo ul ilaya ii soo noqo weeyaan markaa ul kolka eeg waynu ka simannahay dhawaaqa laakiin macnihii baan ayaynaan isku sii u garanaynoon siday iyagu u haystaan iyo sidaynu inagu u haysano siq ma garanaysaa siq waa maxay siq leyli ma waabal amarkeyga keen leyli amaa waa waa i weeyaan ialkaad ka leedahay ra waad garanaysaa mas waad garanaysaa neef waad garanaysaa waxaasoo dhan carabtu way isticmaalaan neef waa eri la isticmaalo carabiga macno ku leh ra waa eri la isticmaalo ama dee waduuri wa kitaabin mastuur fii rain manshuur ra kolkaa ra waa inaga waa baktiga inuu naqaan soo maaha ereyo badan baynu ka midownaa kolkaa fooda halkanay yidhaahdeen inaguna fooda halkanaynu nidhaahnaa dhawaaqa ereyga fooda waynu wadaleenoo tadaakhuli luqatayn weeyaan markaa labadii luqaa ka midoobay laakiin qolaba sibay u taqaanaa walimatin alla dhafoor badanaa dhafoorkoon kuntu ahaa mashquufan mid ku maman ama aad u jecel bijiddatihaa cusaybkiisa dhafooran jeclaa inuu ii cisboonaadaa badanaa famaa cafaa ma ashaybu ciradii lii aniga canha xaggeyga walaa safaxa igamana dhaafin dhafoorkii aan jeclaa ciradii iigama cafiyin igamana dhaafin kolkaa way iga caddaysay buu ku walimatin alla dhafoor badanaa dhafoorkoo kuntu aan ahaan jiray mashquufan mid lagu mamanaysiiyey bijiddatihaa cusaybkeega famaa cafaa ma cafiyin ashaybu ciradii lii aniga canhaa xaggeega walaa safaxa iimana dhaafin waxaad haysaa famaa cafaa ashaybu ereyga ashayba isticaara ku jirta ashaybu insaan wax cafiyaya ayaa lagu shabahay insaankiibaa la jaray isticaarada ku jirtaa waa maxay ashayb markaa makniya mise maxay noqonaysaa musaraxa cashirkii hore haddaan eegno waa makniya asliya mise tabiciya cashirkeennan iminka haddaan eegnana waa asliya ilan ma aha shay maaha mushta maahe wa qaala bnu tacaawid wuxuu yidhi fii wasfi rawda isagoo beer ammaanaya wa acdaafu lgusuuli lahaa nashaatu wa anfaasu nasiimi biha futuuru waacdaafu lgusuuli lahaa nashaadun waanfaasu nasiimi biha futuurun wa acdaafu lgusuul laamaha dhinacyadooda lahaa nashaad firfircooni badan baa ka muuqataa wa anfaasu nasiimi naacawda yarna buu ku leeyahay neefteeda bihaa futuur way daashaa ninkani beer buu ammaanaya wuxuu yidhi beertayda adduunka wax lamidihiba ma jiro beerta aan ammaanayo wax loo dhigaaba ma jiro wax la qurux ah ma jiro wax adduunka beertaa looga dhigaa buu ku yidhi kolka waxaad odhanaysaa laamo yaryar miyaydaan sawiran waxyaabaha aadka u quruxda badan waxaa ka mid a intay magoolayso caleen yaroo wadagoyani ay ku taalo iyadana naacawdii biyuhu inay ka da'ayaan moodo dabayl yarina ay ku dhacday oo laantii yareed kolkaas sidaa u yar ciyaaraysa laanta yaree sidaa samaynaysaama ina aad u qurux badnayn wuxuu ku leeyahay acdaaf waa jamcu cidfin cidfigana waxa loo yaqaanaa waa dhinaca ilahay waa ka qur'aanka ku leh aaniya aaniya cidfihi kolkaa acdaaf waa dhinaca weeyaan acdaafu lqusuur laamaha dhinacyadoodu laha nashaad nashaad way leeyihiinoo markaad dhirteenna yar eegto laamtii dee wata sidaa yar ciyaaraysa waa laamihii beeraha ku yaalay quruxda ayuu kolkaa halkaa kaaga sawiraya haddaad tidhaahda naacawda ka waran iyada naacawda meesha ku dhacaysa war naacawda dheefteeda iska ilow ku yidhi naacawdu marmar way daashaa oo way go'daa laakiin beerta yari wataa iyadu way samaynaysaa wa acdaafu lqusuuni laamaha dhinacyadooda lahaa waxa u sugan nashaadun firfircooni wa anfaasu nasiimi dhaacawda neefteedana bihaa waxaa ku sugan futuurun daal waad aragtaa halkaa waa acdaafu lqusuuni lahaa nashaad markaynu nidhi wa anfaasu nasiimi bihaa futuur isticaara ku jirta ya akhi isticaara ku jirta alqusuum bay ku jirtaayoo acdaaftii baynu siinay dee kolkaa wax dhinac leh ayaa cusuunka aad ku shabahaysaa wax dhinacleh ayaad ku shabahaysaa isticaara makniya asliya ayaa meesha ku jirta markaa makniya asliya wa qaala mihyaar wuxuu idhi nin mihyaar la odhan jiray maa lisaani lahwi fii leyli sibaa dalla fii fajrin bira'sihi wadaxaa maa lisaani lahwi ka ciyaarta u guuraya maxaa u sugan buu yidhi fii leyli sibaa habeenkii caruurnimada ama caruurnimadii habeenkoo kale ahayd dalla wuu baadiyoobay fii fajrin subax dhexdeed ayuu ku baadiyoobay oo bira'sii madaxayga wadaxa ka iftiintay kiay subaxdii madaxayga ka iftiintay suu ka baadi noqday hadalka uu gabaygan ujeedo horta macnaha guudad fahantid markaasaad isticaarada heli kartaaye ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaa caruurnimada qofku markuu ku jiro waa laylusi baa la yidhaha laylusiba asiba waa caruurnimo leylna waa habeen habeenka caruurnimada waxa looga jeedaa madaxiisaa madow madaxa madow baa habeen laga dhigaya isna waa caruurnimadii ninkay timihiisu madow yihiin ee dee akhdaala samaynaya ee dhacdhaca samaynaya ee xumaha u guuraya ayaa laga hadlaya markaa waa saarilahwi markaa ninkaasi leyli sibaabuu saarilahwi kuu leeyahy markaa dalla fii fajrin wuxuu ku leeyay waxa ka sii xun dhinkaa dhinka xumaha u guura isagoo fajarkiisi waagiisii beriyey adoo waagaagu beriyey ka warran maalin haddaad xumo doonato maalin haddaad xumo doonato ilan habeenkii iyo maalintii way isdhaamaan buu ku leeyahoo haddaad habeen xumo doonatay haddaad maalin xumo doonato way isdhaamaan kolka wuxuu uga jeedaa maalintan xumaha la doonanayaa madaxaagiioo caddaaday adigiioo cirale haddaad xumo doonato waa nin maalin xumo doontay oo kalun oday maxaa ku waaray wuxuu ku leeyahay haddaadan timahaaga oo madow xumo doonatana waa nin habeen xumo doonanayoo kale weeyaan buu leeyahy markaa labadanuu isbarbar dhigaya maa lisaani lahwi xumaha iyo tumashadanka u guuraya fii leyli siba caruurnimada habeenkeegii maxaa ku dhacay buui dalla saw ka baadiyoobay fii fajr dhexdii subax dhexdeed waa madaxiisiioo caddaaday fii fajrin fajarka oo wadaxa ka iftiimay alaa rasi madaxayga dushiisa kiyo madaxayga waagiiba uu ka beriyey ayuu haddana baadiyoobay buu kuleeyahay fii fajrin taasay isticaara ku jirtaa waayo fajar kan loogama jeedo waa berigii caadiga ahaaye ciradii madaxa ayaa looga jeedaa asibaana isticaara ku jirta fii leyli sibaa kolkaas sibaadan leyl kan loogama jeedo dee caadiga ahaaye madowgii timaha ayaa looga jeedaa haddaba leyl iyo iyo fajer labadaba isticaarada ku jirta ama tabiciya mise waa asliya culima bal hadda qiyaasa maxay noqotay labadaa isticaarada ku jirtaa labaduba waa asliya maxaad ku fahamteen inay asliyo tahay ya maxaa lagu gartay inay asliyo tahay ismi jaamida ayay ku jirtaa ijcal alisticaara tabiciya alaatiya asliya insha allah bartaa hainoogu joogo maanta wallahu aclam kalasadi waa libaaxoo kale yuhaabu waa laga haybaystaa wain kaana raabidan haba xidhnaadee waa libaaxoo kale waa laga haybaystaa haba xidhnaade ee buu ku yidhi ninka dulmuru'a shakhsiyadda leh yukramu waa la maamuusaa calaa hayri maalin kiyon maalba lahay isagoon maalba lahayn kalasadi waa libaaxoo kaleoo yuhaabu laga haybaysto in kaana raabidan haba xidhnaadee eh, ama muqiimba hag ahaado meeshaba ha iska joogade lakasiiratun ka saxiifati labraari daahiratun naqiya laka waxaad leedahay siiratun taariikh ka saxiifati alabraar dadka abraarta ah ee wanaagsan waraaqdooda oo kala ah daahiratun oo daahir ah naqiyatun oo welibana nadiifa laka waxa kuu sugan siiratun taariikh ka saxiifati labraar dadka wanaagsan waraaqdooda oo kale oo xumaba aan lagu qorin daahiratun oo daahira naqiyatun oo haddana nadiifa almaalu maalku sayfun isagaa seef ah nafcan xagga waxtarka iyo wadaran xagga dhibaatadaba qaala tacaala walahu ilaahay waxa u ahaaday aljawaari kuwa sabeeya almunshacaatu ee lagu sameeyey filbaxri badaha barhtankooga lagu sameeyey kalaclaam ee buuraha la moodo kalaclaam ee buuraha la moodo layskuma magacaabinoo sifaa la sheegay adigu magacow baa lagu leeyahay markaa walahu ljawaari lmunsha'aatu fi lbaxri kalaclaam soomaalida odhan jirtay caruurnimadii markaan marayna waxaan odhan jirnay faruurow geedalaac garo faruurow geedalaac lama magacaabayo tilmaantan lagu siiyey magaca ka soo saaraa lagu leeyahay faruurow geedalaac cawsaybiyo ku nool waa waa cayaabihii caruurnimada aynu ku sheekayn jirnay markaad maqasho faruurow geedalaac in geel loo jeedaad garanaysaa haddaba ilaahay ma magacaabine wuxuu yidhi sifooyin buu keenay walahu ilaahay wuxuu leeyahay aljawaari kuwa sabeeya badaha dushooda almunsha'aad oo lagu sameeyo filbaxri badda dhexdeeda kalaclaam aad mooddo buura markay kaa fog yihiin warba maraakiibta dee isaga lafteeda qaab tashbiiheed baa loo soo gudbiyey qaab tashbiiheed ayaa loo soo gudbiyey qaala tacaala allah yidhi fataraa waad arkaysaa alqowma qoomka fiihaa halkan dhexdeeda ayaad ku arkaysaa sarca iyagoo wada bakhtiya kaannahum waxaabaad mooddaa qoomka acjaazu nakhlin timir gunteed baad mooddaa timirta oo khaawiyatin kharaabtay gun berima kharaabtay ayaabaad moodaaba buu ku leeyahay meesha waxa ka jira ama sida ay yihiinba markaad qiimaynayso wa qaala albuxturi nin buxturi la odhan jiray baa yidhi filmadiix ammaan isagoo samaynaya dahabat xiddatu shitaa'i wawaafaa naa shabiihan bika arabiicu ljadiidu wadana alciidu wahwa linnaasi xataa yataqadaa wa anta lilciidi ciidun dahabat xiidatu shitaa'i wawaafaa naa shabiihan bika arabiicu ljadiidu wadana alciidu wahwa linnaasi xataa yataqadaa waanta lilciidi ciiduun insha allah gabaygaah inoogu joogo cashirkeennu maanta wallahu aclam